marka darsigaa hore waxaynu soo qaadanay taqsiim اlismi ilaa mufradin wamuhana wajamc waa darsi sahlan waxaynu waxa weeye soo qaadanay ismiga inuu u qaybsamo mufrad iyo muhana iyo jamc waa in halkaa la fahmo maha xarafka waxa loo qaybiyaa mufrad iyo muhana iyo jamc maha ficilka waxa loo qaybiyaa mufrad iyo muhana iyo jamc waa ismiga xuruuftu ma laha mufrad iyo muhana iyo jamc ma laha ficiladuna ma laha afcaashuna ma laha dadku waxay ku khaldaanaan alafcaal اlhamsadi aynu soo qaadano alafcaal اlhamsa marka la idhahdo yadhabaani tadhabaani waxay moodaan maana marka la idhaahdo yadhabuuna tadhabuunana maxay u qaataan jama maaha sidaas marka yadhabu la idhaana waxay u qaataan mufrad marka wuxuu haystaa ficiladu inay leedahay mufrad iyo muana iyo jamc leanna wuxuu arkaya yadhabu oo mufrad u eg ah wuxuu arkaya yadhabaani tadhabaani oo muana weeg wuxuu arkaya yadhabuuna tadhabuuna jamc weeg maaha bay dhahdeen afcaashu ma laha mufrad iyo muaniya jamc yani waa iska kelidaasu ficilku iska yahay muane iyo jamc ma laha lann haddii uu ficilku muane leeyahay oo uu jamc leeyahay taa macnaheedu waxay noqon lahayd markaad laba jeer baxdo markaad mar baxda in la dhahdo muxamedun yruju yruju ladha markaad laba jeer baxdana in lagu dhahdo anta tarujaani anta adda laba jeer baad baxda ama ladhaa muxamedun yakhrujaani markaad saddex jeer baxdana iyo ka badanna in la idhaahdo muxamedun yakhrujuuna hal mar keliya markaad cunto in la idhaahdo maalan yakulu laba jeer markuu cuno la dhaa yakulaani yakulaani carabiga waxa wey laba qof baa cunay haddii uu muano leeyahay ficilku markaad adigu keligaa laba jeer cuntaa yakulaani lagu odhan laha muxamedu yakulaani saddex jeer iyo afar jeer markaad wax cuntana maxaa la odhan laha yakuluuna ma jiro qofka keliya yakulaani iyo yakuluuna lama hadduu labaatan jeer wax cuno yakuluun baa la dhaa muxamedu yakulu ma odhan kartid muxamedu yakulaani iyo muxamed yakuluuna waxa muanaha iyo jamiciihi maaha ficilka waa faacilka qofka wax sameeyey cidda wax samaysay ficilka samaysay baa muana ama cidda ficilka samaysaa jamca markay laba qof wax cunaan waxaan odhanaya yakulaani yakulaani macnaheegu laba jeer baa wax la cunay maaha laba qof baa wax cunay weya markay dad badan yihiin waxaan leeyahay rag badan yakuluuna dumarkii badnaa markay yihiin waxaan leeyahay yakulna waxa jaamiciihi waa faacilkii wax cunay ee maaha ficilka hadday ficilka tahay qofka keliya markuu laba jeer sameeyo ficilka ayaa muane laga dhigi laha laakiin lagama dhige waxa weeye waxa la dhaho muxamedun yaakulu wamuxamedun yusaafiru wamuxamedun yadkhulu wamuxamedun yakhruju wamuxamedun yaqra'u wamuxamedun yaktubu intuu doono ficiladan ha ku celceliyo yaktubu iyo yakhrujuun baa qofka keliya la odhanaya laba qof markay yihiin baa yakhrujaan iyo akulaani loodhanaya rag badan markay yihiin baa yakhrujuuna yakuluuna ama haweenkii badnaa yakhrujna yakulna loodhanaya ismiga ayaa u kala baxa mufrad iyo muani iyo jamaca taa waynu soo qaadanay waxa kaleynu soo qaadanoo muhiima sida muanaha loo sameeyo darsigii hore muanaha sida loo sameeyo ayaynu soo qaadan kelmad mufrada kelmad ismi ahoo mufrada sidaad muana uga dhigi karto sida wax loo taniyayo marka baabun maala haddaan soo qaadano waa albaab keliya waa mufrad baabun maxay la odhanayna maniis baabaani baabaani marka la dhaa maxaad ku dartay alifiya nuun baad ku dartay iyo maxaa kaloo la odhan karaa baabayni markaana maxaa lagu daray ya iyo nuun maanaha sida loo sameeya waa saa u fahanto baabaani baabayni weeyaan baabun haddaad maanaa doonayso ama baabaani buu ku imanaya alifiya nuun baa lagu daraya ama baabaynibu ku imanaya labada waa islamid agga macnaha macnaha waa islamid waa laba albaabo kitaabun haddii aan taniyaynayo muana ka dhigayo maxaan odhanaya kitaabaani ama kitaabayn taa waynu soo qaadan darsigan waxaynu ku qaadanaynaa markaa waxa la dhahdo taqsiimu ljamci taqsiimu ljamci jamci in la qaybiyo jamca maynaan sheegin sida loo sameeyo darsigii hore maynaan sheegin sida jamca loo sameeyo halkanuu markaa ku ku qaybinaya jamacyadii mid walbana sida ka kale uga duwan yahe loo sameeyo aynu ku qaadanayna taqsiimu ljamci alamila xadara rijaalu qara'tu اlkutuba mashaytu fi اطuruqi faaza اlmujiduun akramtu اlqaadimiin radiitu can اlkaatibiin faazat اlmujidaat akramtu اlqaadimaat radiitu can اlkaatibaat jamciyadii carabiga wey wuxuu leeyahay carabigu ma luqadda carabigu leedahay saddex jamac waxaynu ka bilaabaynaa saddexdiiba saddex qaybood min saddex miaal buu ka keenay saddexdii jamac waxaynu ka bilaabaynaa ka ugu hooseeya ee ugu dambeeya faazat اlmujidaat haweenkii yimid ee safarka ka yimid ama gabdhihii safarka ka yimid radiitu waxaan raalli ka noqday can ilkaatibaati kuwii wax qoray haweenkii wax qoray ama wax qorayay almujiddaat mufradkii wuxuu ahaa mujiddatun alqaadimaat mufradkiisu wuxuu ahaa qaadimatun alkaatibaat mufradkiisu wuxuu ahaa kaatibatun tii wax qoraysa marka mujidatun marka hore tadaa taniika haddii aad tidhaahda mujidun ninkii bay noqonaysaa mujidatun lowa naagti qaaimun waa mudakarkii qaaimatun waa muanakii jaalisun jaalisatun tadaa taniika horta laga tuuraya ee labka iyo dhidiga in lagu kala saaro loogu talagalay ayaad meesha ka tuuraysa mujidatun tada ka tuur mujidun kelmadda asalkaygii baa soo hadhay halkaa markay maraysaan mufradka waxaa ku darayaa alifya ta mujidaad qaadimatun waxaan ka tuuraya marka hore tada waxaa soo hadhaysa qaadimun alifya ta baan ku daraya qaadimaat kaatibatun marka hore tada ka tuur kaatibun baa soo hadhaya kaatibun baan alifiya raakicaat saajidaat saajidatun raakicatun qaaimatun saas ah tadaa laga tuuraa marka hore tawtaniid ka dabeedna alif iyo tabaa lagu daray jamcan waxaa lagu jamciyaa mufrad muanaa lasoo qaata jamcan waa wada muana mufrad muanaa lasoo qaata waxaa lagu daraa alif iyo ta zaynab ka soo qaat zaynab alif iyo ta umaad ku daraysa zaynabaat faatimatu ta bay lahayd tadaad ka tuuraysaa marka hore faatima halkaasaad kaga daraysa aliyata faaimaat jamcaasi aliyataada lagu daro mufradka waxaa la ydhaha jamcu lmuanaf lanna waa dhidi jamcu lmuanaf asaalim jamcu lmuanaf asaalim baa ladha jamcu lmuana asaalim aliyata baa lagu dara muslimun markaad soo qaato muslimaat baad unaysa mumin muminaat kaasa la dhaa amcumuana jamcii muanafka ama dhidiga ahaa asaalim ee badbaada asaalimta waa sharxi doona jamca kale ka horeeya waa faaza almujiduun faaza waxa liibaana markii hore faazat bay ahayd tanii muanaf bay ahayd halkan waa mudakar faaza waxa liibaana almujiduuna kuwii dadaalay nimankii dadaalay almujiduun akramtu waxaan ikraamay alqaadimiin nimankii yimid ee safarka yimid radiitu waxaan raalli ka noqday can ilkaatibiin kuwii wax qoray halkanna wuxuu ahaa mufradku almujid almujiddu ayuu ahaa waxaynu ku daraynaa wowya nuun almujidduuna almujidduuna ama waxaynu ku daraynaa ya iyo nuun almujidiina almujiduuna almujidiina wawiya nuun ama yaya nuun mar kastana nuuntu way kordhiganta nuunta waa in la kordhigo waayo akramtu lqaadimiin wuxuu ahaa qaadim alqaadim wawiya nuun baa ku daraya alqaadimuuna yaya nuun baa ku daraya alqaadimiina nuuntuna way kor dhiganta alkaatibiin wuxuu ahaa mufradku kaatib alkaatib wawiya nuun baa ku daraya alkaatibuuna yaya nuun baa ku daraya alkaatibiina jamacaasi muxamed markaan jamcinaya muxamed maxaan odhanaya muxamed almuxamaduuna almuxamadiina diina nuuntu waa ina kor dhiganta almuxamadayni haddaad tiraa nuunta ka hoos dhigmaysa musanil noqonaysa almuxamadiina waayay cumar haddii aan ku daray maxaan odhanaya cumar wawiya nuun ku dar alcumaruuna alcumariina qaa'im markaan ku daraya qaa'im qaa'imuuna qaa'imiina jaalis jaalisuuna jaalisiina raakic raakicuuna raakiciina maala saajid saajiduuna saajidiina qaari qaariuuna qaari'iina daakhil daakhiluuna daakhiliina khaarij khaarijuuna khaarijiina maxaa lagu daraa jamcaas mufradkaa lasoo qaataa waa mudakara maxaa lagu daraa wow iyo nuun ama ya iyo nuun muslimuuna muslimiina yaa kaaga filan muminuuna mu'miniina صaalixuuna صaalixiina kaafiruuna kaafiriina wow iyo nuun ama ya iyo nuun bishard an takuuna nuunu maftuuxa nuuntu way kor dhigantahay saad uga garata nuuntii muana aynu ku soo mara oo iyadu weligeed hoos dhignayd tanna weligeed way kor dhigantahay furuuqda farqiyada ay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay muslimuuna muslimiina jamca waxaa la ydhaha jamcu lmudakar asaalim waxa lagu daraa wow iyo nuun ama ya iyo nuun muxamad markaad soo qaata wow iyo nuun muxamaduuna ama ya iyo nuun muxamadiina kaa waxaa la dhaha jamcu lmudakar asaani kii alifiya taada lagu daraya muslimaat muminaat muxuu aha magaciisu maxaa la odhan jiray jamcu lmu'anath asaalim kana maxaa la dhaha jamcu lmudakar asaalim kelmad keliya farqi ugu dhexeeya ay ku kala duwan yihin farqiga udhexeeya waa kelmad keliya jamc iyo jamc way wada yihiin asaalim iyo asaalim way wada yihiin midna waa jamc lmuana midna waa jamc lmudakar almudakar wlmuana asaalim iyo asaalim way wada yihiin jamc iyo jamcna way wada laakiin mid waa muana zaynabaad faatimaat muslimaat caaishaat midna waa mudakar muslimuun muminuun muxamaduun cumaruun saasaa loo dhan waa mudakar labadaa jamc miyay isku egyihiin jamcu lmu'anaf muslimaat iyo jamcu lmudakar muslimuun labadaasi ma isku egyihiin iskuma eka lanna waxba uma wada dambeeyaan jamcu lmu'anaf asaalim waa inay tahay u dambayso taa waa inay u dambayso weliba maftuuxa ta'dana alifaa ka sii horaysa waxaa lagu daray mufradkii waa alif iyo taa jamcu lmudakar asaalim maxaa u dambaynaysa mar kasta nuun baa u dambaynaysa nuun baa u dambaysa mar kasta maxaa ka horaysa nuunta wow baa ka horaysa markaad muslimuuna tidhaahdo haddii aad muslimiina tidhahdo maxaa ka horaysa ya baa ka horaysa jamcu lmudakar wuxuu ku dhammaadaa wow iyo nuun ama ya iyo nuun buu ku dhammaadaa halka jamcu lmu'anasna alif iyo ta u kaga dhammaado waa farqi weyn ma laga yaaba qofku marka ugu horaysa inay isku ekaadaan jamacyadii laakiin iskuma dhowa qor oo arag siday u qormayaan markaan qoro kaafiruuna wowya nuunu dambayso ama kaafiriina oo yaya nuunu dambayso iyo markaan qoro kaafiraat oo alifiya taa u dambaysa ma isku egiye iskuma eka labadaa jamac inaad kala garato oo aad kala soocdo waa muhimun jiddan waa inaad kala garato imise jamc baynu haysan imise jamc bay ahayd imisay ahayd saddex saddex jamac baa maaragta jira imisaynu qaadanno sharaxnay laba jamac jamaca saddexaad uma baahna in la sharaxo leannu jamaca saddexaad waxaynu odhanaynaa waa wixii labadaa jamac ka soo hadhay ee jamaca waxallo wixii jamaca ee labadii aynu soo marray aan ahayn aan u ekayn labadii aynu soo marray kii alifiya tada lagu daray ma kii wawdiiyo nuunta mayadiyo nuunta lagu daray mufradkana maaha wixii labadaa jamac ka soo hadhay jamaca carabiga waa jamaca saddexaad magaciisana waxaa la dhaha jamcu taksiir jamcu taksiir marka laba jamac waxa lagu siiyey tilmaantoodii oo dhammaystiran waxa lagu darayaa lagu siiyey jamcu lmu'ana asaalim alifiyataabaa lagu daraa muslimaat mu'minaat jamc mudakar saalim wow iyo nuuna maya iyo nuun baa lagu daraa muslimuuna muslimiina muminuuna muminiina jamca saddexaad maxaa lagu daraa laguma sheegayo wax lagu daro mooyaan wax lagu daro seed ku garan kartaa inuu jamcu tagsiir yahay oo jamcii saddexaad yahay waxaad ku garan kartaa labadii jamacee hore inaanu ahayn labada jamacee horaad ka eegaysaa inuu yahay kii alifiya taada lagu daray baa jamculmaana maaha hadday kelmaddu noqon weydo waxaad eegaysaa ma jamcu mudakar saalim baa woowiya nuunayaya nuun baa lagu daray kaana hadduu noqon waayo muxuu noqonayaa jamcu tagsiir tusaalahaan soo qaadano xadara rijaalu tusaalaha uu inoo qoray arrijaalu waa jamac mufradkiisi muxuu ahaa arrijaalu raggi mufradku muxuu ahaa rajulun arrijaaludaasi jamcu lmu'anas asaalim miyay tahay jamculmuana asaalim jamcii muslimaat muminaat taaibaat caabidaat miyuu yahay miyay tahay maxay noqon weyday alrijaalu jamcuaanu saalim maxaa u diidaya waxaa u diidaya jamcuaanu saalim waxaa u dambaysa alif iyo taa ta baa ugu dambaysa alif ka horayso alrijaalu laam baa u dambeya maaha jamcuaanu saalim jamcuaanu saalim haddii aad rabta inaad rajulun jamcuaanu saalim ka dhigto maxaad samayn lahayd mufradkaad soo qaadanaysaa oo rajulun ah rajulun maxaa lagu dari lahaa haddii la rabo in jamcu lmu'anau saalim laga dhigo ku dar muxuu noqon lahaa rajulaat buu noqon lahaa rajulaat haddii la ydhaha jamc mu'ana saalim bay noqon laha rajulaat lama odhan rijaalun baa la yidhi waaya jamc mu'ana saalim ah jamcu mudakaru saalim miyay tahay rijaalun jamc mudakaru saalim miyay tahay jamcu mudakaru saalimka maxaa u dambeeya nuun baa u dambaysa mar kasta maxaa ka horeeya weliba nuunta ama wow baa ka horaysa umayaaba kahoreysa arijaalu maxaa u dambeya lam baa u dambeya wowna kama horeeya aniga kama horeyso ma aha jamcu mudakar saalimna ma haddii rajulun la raba in jamcu mudakar saalim laga dhigay see laodhan lahaa mufradka idin la tegaya rajulun maxaa laodhan lahaa bajamcu mudakar saalim ka dhigay rajulun rajuluuna haye iyo iyo rajuliina haddii rajuluuna iyo rajuliina la qori lahaa waa jamcu mudakar saalim baan odhan lahaa rijaalun wey rijaalun labadii jamc midna uu noqon waay rijaalun jamcuaanu saalim maaha jamculmudakaru saalimna ma aha waa jamcii saddexaada ka soo haray maxaa la dhaha jamca saddexaad wixii labadaa jamcaan ahayn maxaa la dhaha jamcu taksiir qara'tu kutuba qara'tu waxaan akhriyay alkutuba jamca halkaa ku jiraa waa kii waa nooc kelmadde weeyaan kelmadda jamci ma qara'tu baa jamca qara'tu waa ficil iyo faacil alkutub wey alkutub waa jamc mufradkiisa wuxuu ahaa kitaabu mufradkiisa muxuu ahaa kitaabu dhallinyarta maanta kitaabka keliya kutub yidhaahda kutubka iisoo dhiib buu qoranaya kutubka kutub waa khata kitaab iisoo dhiib kitaabka iisoo dhiib waa inu dhaha alkutub waa jamci mufradka maxaa la dhaha kitaabun alkutub haddaba jamcaas waa noocma jamcu lmuana asaali miyuu yahay ma aha alif iyo taa baa u dambayn lahayd jamcu lmudakar asaali miyuu yahay maya wow iyo nuun ama yaa iyo nuun baa u dambayn lahayd mufradku waa kitaabun haddii la doonaya jamcu lmuana asaali in laga dhigo kitaabaat baa la odhan lahaa haddii la doonaya jamcu mudakar saalim kitaabun in la jamciyo jamcu mudakar saalimna kitaabuuna iyo kitaabiina bay noqon lahayd labadii midna lama odhan kitaabaat lama odhan kitaabuun iyo kitaabiin lama odhan waxaa la yidhi kutubun muxuu noqonaya markaa jamcaas waa jamcii labada jamc ee kale ka soo hadhay maxaa la idhaha jamcu taksiir wey wixii doonay ha lagu daro kan waxba laguma darine waxbaa laga reebay kitaabun aliftii watay baa laga jaray wababa leeanu kusaamiye waba laguma darin sidii doone ha loo jamciyo muhiimku waxa weeye un wixii labadaa jamac ka soo hadhay ee jamca jamcu tagsiir baa laha mashaytu waxaan socday fi uruqi jidadkii baan socday fi uruqi jamca halkaa ku jira waxa weye maxay auruq markaad sidaa u aragtaba miyaanad garanayn inaanu jamcu lmuana saalimna ahayn jamcu lmudakaru saalimna ahayn ee uu noqonayo muxuu noqonayaa jamcu tagsiir fi uruqi qaafkaa u dambeeyaa ku garanayaaba inuuna labadii jamaaca mid lahayn ee uu jamcu tagsiiri lannu labada jamac midna tabaa u dambayn lahayd alifi ka horayso midna nuunbaa u dambayn lahayd wow ka horayso ama iyo ay ka horayso jamcu tagsiir we marka saddexdaa jamac baa jira laba jamac keliyaad u baahan tahay inaad barato markaad labadaa jamac si fiican u fahanto ka saddexaadna waa taqaana haddii labadaa jamac ay maarks aanad ah, si fiican u fahminna ka saddexaadna mataqaanin uu kaa dhexgalaya labadan uu kaa dhexgalaya kala saari maysa saddexda jamac waa basiir in yaroo fiirsi ay kaaga bahan yihin iyo inaad yani maxaa la ydhaha ku celceliso oo jamac intoo lagu siiyo lagu weydiiyo saddexda jamac midku yahay jamacaas intoo jamac lagu soo qaato oo aad ku eegto qaacidadii iyo tusaalayaashii aad ku fiirso marka jamc muana asaalim maa ka bilaabaya mujidaat iyo qaadimaat iyo kaatibaat iyo muslimaat waxa weeyaan alif iyo ta alif iyo ta baa lagu dara jamcu muana saalimka muslimuuna iyo qaadimuuna iyo muminuuna maxaa lagu dara ama muslimuuna ama muslimiina muminuuna ama muminiina maxaa lagu dara wow iyo nuun ama ye iyo nuun labadaa jamc wixii ka soo harayna waxa la dhaa maxay jamce jamcu eh, taksiir baa ladha saddexduba waa jamacyo saddexduba waa jamacyo jamcu lmu'anath asaalim jamcu lmudakar asaalim jamcu taksiir saddexduba waa jamcay saddexduba waa jamcaya macnahii waxa weeye tirada ay ku tusayaan ugu yaraan waa saddex shay fi turuqi markuu idhaa ugu yaraan saddex jid weeye haddii kale toban iyo labaatan iyo soddon jid weeye alkutub markuu idha ugu yaraan saddex kitaab wey haddii kale way ka sii almujadaad markuu idha ugu yaraan saddex gabdhoodoo dadaalaya wey haddii kale way ka badan alqaadimiin markuu idhahdo ugu yaraan saddex qof saddex nin oo safar ka soo galay wey haddii kale way ka badan jamcu ugu yaraan waa saddex qof sidaan soo mar lannahu ismigu hadduu shay keliya ku tuso mufrad baa laha hadduu laba shay ku tuso muhanaa laha ka badan laba shay hadduu ku tusana jamci way wada yihiin midi waa jamcu lmuana faaimaat midna waa jamcu lmudakar muslimuun muxamaduun midna labada mudakar iyo muana midna lama socdo jamcu taksiirka mudakarna lama socdo muanana lama socdo taa macnaheedu waxa weeye jamac muanaka iska leh haweenka iyo wixii dhidig baa la jamciya waa muslimaad muminaad qaaimaad raakicaad saajidaad waa muanaka iskale jamcu muana baa leh ka kalena mudakarkaa leh muslimuuna muminuuna saalixuuna maaragta muflixuuna muntasiruuna kaatibuuna qaariuuna mufasiruuna muxadiuuna kaana mudakarkaa iska leh roobkaa iska leh marka jamcumudakar baa ladha jamaca saddexaad waa jamcu tagsiirkii rijaal iyo kutub iyo duruq ahae mudakarna lama raacina jamcu tagsiirun baa ladha isaga jamcu mudakar atagsiir lama odhan ama jamcu tagsiir ilmudakar iyo jamcu tagsiir ilmuana muana iyo mudakar midna laguma darin labadaba wuu noqdaa isagu labadaba wuu noqdaa oo naxwiyiintu zaydun oo aad u isticmaalaan magaca saydun suyuud baa lagu jamayaa suyuud jamcu tagsiir hind oo maaragta gabadh magaceeda markay jamcinayaanna hunuud bay ku jamciyaan hunuud oo jamcu tagsiir hindana waxaa lagu jamciyaa hunuud zayd oo nina waxaa lagu jamciyaa zuyuud labadaba waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirku mudakar iyo muanaf labadaba waa loo isticmaalaa mudakar keliyana ma aha muanaf keliyana ma aha marka saddexdii jamac waxay u kala baxeen jamac mu'anakuuni leeyahay oo mu'anaka loo isticmaalo oo muslimaat iyo mu'minaat jamac mudakarkuuni leeyahay oo labkuun loo isticmaalo waa muslimuuna muslimiina iyo jamac labadaba ka dhexeeya waa cadaalad mudakarkii jamac baa la siiyey mu'anakiina jamac baa la siiyey jamacii saddexaadee soo harayna labadoodaba uu dhexeeya labadaba waa loo isticmaala waxa kaloo raacsan erey kale markaynu jamc اmudakr aلsaalm asaalim baa raacsan jamc اlmuana aلsaalim jamaca kale saddexaadna waxa raacsan jamcu taksiir marka waxa iska soo horjeeda aلsaalim iyo ataksiir asaalim macnihiis waxa weeyaan jamcii badbaaday ee bad qabay ee nabad qabay ee waxa weeyaan aan la jejabin tagyiir iyo tagsiir iyo aan la babadelin isbedel aan lagu samaynin mufradkiisii waa saalim baa la dhaha mar haddaan mufradkiisii waxba laga bedelin haddii mufradkiisa wax laga bedelana waxaa la dhahdaa maxay tagsiir baa la dhaha oo mukasar waa la jajabiyey tagsiir markay siin tahay waa jajabintii kasara yaksiru marka ay takfiir tahay a marka laga dhiga a takfiir waa badintaas min alkara iyo kaiir tanna waa kasiir oo siin oho jaban kasara taksiiran wey ficilkiisa marka waa saalim iyo waxa iska soo horjeeda maxay iyo taksiir saalim waa kii badbaaday maxaa badbaaday mufradkiisii baan waxbaab laga bedelin faaima markaad jamcu maanu saalim jamcinayso faaima tada taniiska waa ka turaydu kelmadaba kama tirsanayn laakiin faaima mufradka waxba laga bedeli maayo halkaa akhirkunba alifiyata laga daraya faaimaat zaynab markaan jamcinaya jamcu lmuana asaalim alifiyata ma ku daraya mufradka la taataaban maayo waba laga bedeli maayo maxay noqonaysaa zaynab zaynabaat jamcu lmuana asaalim waxa loo leeyahay mufradkii lama bedeli jamcu lmudakar asaalimna waa sidaas muxamadun markaan jamcinayo wawyanun baa ku daray mufradka waxba laga bedeli maayo muxamaduuna ama yayanun baa ku daraya muxamadiina mustakrijun ka soo qaad ama mustakfirun haddaan jamc mudakar saalim jamcinayo mustakfirun waxba mufradka laga bedeli maayo wawyanun iyo yayanun baa lagu daray mustafiruuna mustakfiriina mustaciinun billaah mustaciinuuna billaahi mustaciiniina billaah mustaciinun mufradka waba lagama bedelo sidaa darteed labadaa jamaca jamcu lmuana asaalim iyo jamcu lmudakar asaalim baa ladhaha lannahu salima mufraduhumaa min atakhyiiri wataksiir mufradkoogii baa badbaad jamaca saddexaad magaciisaba waa jamcu taksiir jamcii la babedelay ee wax laga bedelay waxbaa lagu daraa xagga horaa mararka qaarkood wax lagaga daraa xagga dhexdaa wax lagaga daraa waxbaa laga tuuraa mararka qaarkood xarakadaa la bedelaa mufradka isbedel baa lagu sameeya bal shardi waba u tahay in mufradka wax laga bedelo jamcan jamcu taksiirka maca taayuri binaa'i mufradihi baa la maa taayuri kitaabkeenu taayurka ama noo qoray maca taayurin ha bitaayuri suurati mufradihi buu inoo qori doonaa bitaayuri suurati mufradihi mufradka in wax laga bedelaa waaba sharta arijaalu mufradkiisii mxuu aha arijaal waa jamcu taksiir mufradkiisii mxuu aha rajulun ra'du way fadxisanayd ra jiimkuna wuu godnaa rajul mufradkii xarakadaasoo keliya bal isbedelka lagu sameeye u fiirso markii la jamciye rajul iminkana maxaa laga dhigay rija xarakadii miyaan la bedelay xarafkii ugu horreeya laga soo bilaabay isbedelka kelmadda mufradka ugu horreeya rajulun jiimka iyo laamku way isku xigeen mufradkii rajulun rijaalun marka la yidhi maxaa udhexeeya jiimka iyo laamka isku xigay alif baa udhexeeya hada huwa taksiir waa jamcu taksiir mufradkii ma badbaadin mufradkii tagyiir iyo taksiir baa lagu sameeyey waa la bedel kutubun mufradkaygii muxuu ahaa muxuu ahaa mufradkii kitaabun isbeddelka lagu sameeyey ofirso kii kaafkuu hoos dhignaa taa ta'du way kor dhignayd alif baa halkaa ku jiray baabaa u dambaysay haye kutubun ku kii buu ahaa markii hore ku taadii kor dhignayd tu kaafkiiyo ta'diiba waa la goday alifkii taada iyo ba'da u dhexeeyey bay kitaab waa la tuuray hada huwa tagyiir wataksiir jamcu tagsiir baa loo bixiyey uruquna waa sidaa ariiqun buu ahaa ariiqun maxaa laga tuuray xaraf baa ka maqan mufradkii isbedel baa lagu sameyey xarakadii xataa waa la bedelay arii rii radu way hoos dhignayd uu daduna way kor dhignayd uru labadiiba waa la goday jamcu tagsiir baa la marka saddexda jamaac markaynu dhinaca tagsiirka iyo salaamada ka eegno wax badbaaday iyo ku aan badbaadin markaan dhinaca ka eegno wax mufradkiisii isbedel lagu sameeyey iyo waxaan isbedel lagu samayn laba jamacna waa saalim oo mufradka lama badbedelo hal jamacna waa tagsiir marka maxaynu idhi saddexda jamac jamc way wada yihiin jamc jamc jamc way la wada socota laba midi waa mudakar midna waa mu'anaf ka saddexaadna labadaba wuu dhexeeya mudakariyo muana buu yahay dhinaca saalimka marka laga eegana laba jamac waa saalim mufradkoogii lama bedelo hal jamacna waa tagsiid alqaacida yanqasimu ljamcu alaaata aqsaamin jamcu waa saddex nooc jamcu tagsiirin isbabadel iyo babadelid jamceed jajabin iyo n tagsiirka tagyiir baa looga jeedaa la babadelay jamceed wa jamcu mudakarin iyo lab kulab ah jamci jamcaas oo saalimun saalima oo ah ku badbaaday oo mufradkiisa uu badbaaday min atagyiir ka badbaaday wa jamcu muanain iyo muana ama yani dhadig jamci jamcaasoo saalimun isaguna saalima fajamcu taksiir maa dalla waa waxa ku tusaa ma waa jamca dalla ku tusaa cala akar min inain laba wax ka badan inain ama inatayn midkay doontaa noqoto laba lab ah ama laba dhadiga ka badan bitaayuri suurati mufradihiina kugu tusan mufradkiisa suuradiisii siduu u yaalay shakligiisii iyo sawirkiisii xarakaadka iyo xuruufta iyo marka laisku geeyo siduu ahaa qaabku u yaalay wax laga bedelo bitaayuri suurati mufradihi buuna kugu tusan waxaa lagu jamciyaa in mufradkii wax laga bedelo kitaabun hadduu ariiqun hadduu ahaa urqun laydhao baxrun hadduu ahaa bixaarun laydhao bitagayuri suurati mufradi wajamcu lmudakar asaalim jamcu lmudakar saalimkuna maa dalla waa waxa ku tusa calaa akara min inain biziyaadati waawin wa nuunin wuxuu kugu tusaa wow iyo nuun la siyaadiyey sababteed aw yaain wa nuunin aw biziyaadati yaain wa nuunin ama ya iyo nuun la siyaadiyey fii akhiri lagu siyaadiyey wow iyo nuun baad ku daraysaa muslimuuna ama y nubaad ku daraysaa muslimiina mufradkiina waa saalim oo wax isbedeli kuma imanayaan wajamcu lmuana saalimu jamaca la dhahda jamcu lmuana asaalim maa dalla waa waxa ku tusa calaa akara min inatayn laba wax ka badan ayuu ku tusaa laba dhedega biziyaadati alifin watain fi aakhiri buuna ku tusaa alifyata aakhirka lagaga siyaadiye biziyaadati alifin watain fi aakhiri jamc muana asaalim wixii muanaa loo isticmaala sidaa darteed wuxuu ku tusaa maa dalla calaa akara min inatayni waa muana faimatayn wax ka badan faaimaat baa markaa la odhanaya laba wax ka badan buu kutusaya faaimaat akara min inatayn isagu wey waa muana jamc mudakarkuna maadaama uu mudakar yahay waa maa dalla calaa akara min inayn isagu wey inatayn maaha inayn oo mudakara ah labo laba wax ka badan buu kutusaa waa muslimuuna iyo muslimiina jamcu tagsiirka markaa maa dalla calaa akara min inain uu ku daayey aw inataynna waa lagu dari karaa idin labadiiba uu ka dhexeeya isagu inain oo mudakarana wax ka badan wuu kutusaya markaad rijaalun tiraa inatayn oo muana inatayn laba muanaa wax ka badanna wuu kutusi karaa zayanibu zaynab oo kalea la odhanaya zayanibu zaynabooyinkii zayanib waxay kutusaysaa akara min inatayn rijaaluna waxay kutusaysaa akara min inain waa mudakar rijaal akar min inain weya laba lab ah wax ka badan akar min inataynna waa maxay waa zayanib iyo hunuud oo kale وجمع المؤنث السالم ما dل وجمca kutusa على أكثر من اثنتين laba didiga wax ka badan biziyaadati alin wataaibku ku tusa alif iyo ta la siyaadiyey fii aakhirihi aakhirkiisa marka labada jamac ee dambe iyaad ka bilaabaysaa kaa waxaa lagu daraa alif iyo taba aakhirka lagu daraa muslimaad iyo mu'minaad ka labaadna jamculmudakar saalimna wow iyo nuun ama ya iyo nuun ayaa aakhirka lagaga daraa ka ugu horeeya ugu horraysiiye jamcu taksiirka waa wixii labadaa ka soo hadhay ma sheegin waxa lagu daro iyo waxa laga jara midna inuu isbedel ku yimaado mufradkiisa keligu kaga kaafto lannu isbedeleediisu way badan yihin bitaqayuri suurati mufradi tamriinaad ayin fi qicati aatiya jamca almudakari asalima wajamca almuanai asalima wajamca ataksiiri qidcada soo socota jamca almudakar asaalim iyo jamca almuanai asaalim iyo jamca taksiir saddexda jamac kala saar waxallo wixii jamciya ku jira ismi jamca waa inaad ka soo saarto dabeedna saddexdaa khaanadood waa inaad kala geliso khaanadii jamcu muanaa saalim jamcu mudakaru saalim iyo jamcu tagsir kaana muluuk lmisriyiin alqudamaa muluuk lmisriyiin masaarida boqoradoodu waxay ahayd alqudamaa ee hore boqoradii hore yabnuuna almacaadin kuwii dhisa almacaabida meelaha lagu cibaadaysto wayuzayinuunaha waxay ku qurxin jireen bisuwari warusuum bay ku qurxin jireen sawire iyo waxyaaba lagu qorqoray waa kuwii hore ee maaragsa masaaridii hore qabla alislaam wayudawinuuna calayha waxay ku diiwaangelin jireen oo ay ku qori jireen tawaariikha waqaa'icihim alxarbiya dagaaladoodii waqaa'idii dagaaladii dhacay taariikhahooga ayay ku diiwaangelin jireen wayudawinuuna calayha tawaariikha jamcu taariikhi waqaa'icihim jamcu waqca wahiy almacraka alxarbiya dhacdooyinkoogii dagaal taariikhoogay ku diiwaangelin jireen waidaa ta'ammalta haddii aad u fiirsato macbad aluqsur macbadkaas macbad aluqsur ra'ayta waxaad arkaysaa calaa judraanihi gidaaradiisa suurat almelik ramsiis boqorkii ramsiis sawirkiisii jaalisan oo fadhiya calaa carshihi waxawlahu hareerihiisana alquwaatu <clears throat> hogaamiyayaashii wاlumaraa iyo madaxdii ay hareere joogaan yatashaawaruun iyagoo tashanay wara'ayta suurat almucaskar waxaad arkaysaa meeshii ay deganaayeen ciidanku deganaa sawirkiisa wa fiihi isagoo ay mucaskarkaa ama saldhigaasi ay ku sugan yihiin junuuduhu ciidamadiisii almudarabuun ee la tobabaray tobabaraa waqad haajamahum oo ay soo weerareen alxayiyuun ay soo weerareen nimankaasi wara'ayta waxaad arkaysaa oo sawir bay wixii ku muujiyeen ramsiis fii suuratin ukhraa sawir kale boqorkii wahuwa yahjumu calaa acdaa'ih isagoo cadowgiisii weeraraya fayafiruuna min wejihi oo ay ka kala yaacayaan hortiisa fayafiruuna min wejihi hortiisa ay ka yaacayaan jamaacaatin iyagoo kooxa kooxa ay u yaacayaan oo ka hor cararayaan wayuharwiluun iyaga oo guclaynaya arkaysa cadawgii oo guclaynaya degdegaya aalibiina iyagoo raadinaya annajaata inay badbaadaan fi dhufaysyada inay ku badbaadaan iyagoo raadinaya oo dhufaysya meelo yani maasa gabaada ay ku yaacayaan kaana muluuku lmisriyiina alqudamaa yabnuuna almacaabid wayusayinuunaha bisuwari warusuum wayudawinuuna calayha tawaariikha waqaa'icihim alxarbiya waإida ta'amalta macbad اlأqsur ra'ayta calى judraanihi suuraة almaliki ramsiis jaalisan calى carshih وxawlah اlquwaad wاlأmaraء yatashaawaruun wara'ayta suuraة almucaskari وفيه جنوده المدربون وقد هاجمهم الحيثيون ورأيت رمسيس في صورة أخرى وهو يهجم على أعدائه fayafiruuna min wajhihi jamaacaat wayuharwiluuna طaalibiina الnajaata fi اlxusuun maala kuwa ugu horeeya haddaan tusaale ka bixiyo muluuk waa jamc jamcu malikin waa noocma jamcaas jamcu taksiir kaafka u dambeeyaad ka garanaysaa muluuk jamcu muanaثu saalim hadduu yahay taabaa u dambayn lahayd jamcu mudakar saalimna nuun ayaa u dambayn leh almisriyiina almisriyiina misriyun buu mufradku ahaa muxuu noqonayaa jamcaas jamcu lmudakar asaalim ya-ya nuun baa lagu daray alqudamaa waa jamca jamcu qadiim aye jamcu taksiir almacaabid yabnuuna almacaabid almacaabid jamcu macbad jamcu taksiir wayuzayinuunaha bisuwar suura suura marka la jamciyo suwar baa ladhaa jamcu tagsiir rusuumun rasmun marka la jamciyo maxaa ladhaha rusuum jamcu tagsiir tawaariikh jamcu taariikhin jamcu tagsiir waqaa'ic jamcu waqa sida macraka macaarig waqaa'ic jamcu tagsiir waidaa ta'amalta macbad alqsur rayt alى judrani judrani jamcu jidar jidar ay jamcu taksiir alquwaat jamcu qaaidin alquwaat jamcu taksiir alumara jamcu amiirin amiir baa la jamciye jamcu taksiir yatashaawaruun yatashaawaru baa la jamciye yatashaawaru jamcu jamcu اlmudakar asaalim yatashaawaruun iyagoo tashanaya yatacalamuun yatafaahamuun yataqaataluun yakhrujuun yakuluun kaasi ma jamc ma mise waa afcaal hamsa afcaal hamsa wey halkani jamca ma tashaawara yatashaawaru waa ficil muaaric maadigu waa tashaawara muaaricigu waa yatashaawaru amarkuna waa tashaawar yatashawaru afcaal hamsa ka dhigaya yatashaawaraani tatashaawaraani yatashaawaruuna tatashaawaruuna tatashaawariina afcaal hamsa weyaan maaha jamca ficil weeye kale ismi baa laga rabaa wara'ayta suuraة almucaskari wa fiihi junuuduhu junuuduhu jamcu taksiir jundiyun almudarabuun almudarabuun jamcu mudakar saalim almudarab wey qofka la tababaray almudarab kii la tababaray almudarib haddaad u akridana waa kii wax tababaraya almudarib kii wax tababaraya wey almudarabna waa kii la tababaraya ciidamada waa kuwii la tababaray wey iyaga wax tababarayaan kuwani waa la tababaray almudarabuun waayahay eh, alxayiyuun taasi waa sidaas xayiyun xayiyuun waayahay calaa acdaa'ihi baa yadna ku jirta acdaa jamcu caduwin waa jamcu tagsiir jamaacaatin kaas muxuu noqonaya jamaacaat jamcu lmu'ana asaalim mufradku wuxuu ahaa jamaacatun tadun baa laga tuuray tadun baa laga tuuray leannu tada looma baahna tadu waxayna tusaysay ta'niif markaan idhahda muslimatun mu'ana bay tadu ina tusaysay jamacnina muana bayna tusaa marka ma laba calaamaa layskugu geynaya wada taniis tadii oo taniis kutusaysa iyo jamicii oo taniis kutusaya tada looma baahno maanta lannu jamicii baaba muanaf muslimaat baa loo dha jamaacaat calaamaat waayahay wayuharwiluuna aalibiina aalibiina aalibiina waa maxay jamcu lmudakar saalim aalibun aalibun buu ka wax raadinaya ardaygu waa aalibun lilcilmi mogta aaalib waxa ardayga loo leeyahay aaalib waa ku wax raadinaya aalib lcilm cilmi buu raadinaya wahada aalibun lilmaal kana lacag buu raadinaya aalibun lisumca waayahay aalibiin yuharwiluunadu iyadu waxay la mid tahay yuqaatiluunadii ficil muaaric weeyo afcaal hamsa oo marfuuc biubuuti nuun fi xusuun xusuun waxaad moodaa inay ka hor imanayso qaacidadii aan idinku sharaxaya ahayd haddii aad aragtaan jamcu u dambaysa nuuni maxaan odhan jiray jamcudakrsaalimkadh weliba wow ka horaysa halkan xusuun waxay u eg tahay jamcu lmudakar saalim soo ma laakiin mufradkiisii muxuu ahaa halkaasaynu ku kala bixi xisni buu ahaa mufradku xisn xisnulmuslim kitaabka leha waa dhufayski xisnulmuslim gaashaankii mogta aad wa ka hoosgelaysa cadow xisni waa dhufayski xisnun we xaa hoos dhigan soodkii oo reeban iyo nuunkii xisnun sow mufrad maa jamcu dakru saalim haddii la jamcinayo saalimiden weeyaane halkaasun baa laga sii bilaabaya nuunka xisnuuna xisniina bay noqon lahay jamcmaanu saalim haddii la jamcinayo xisnaat buu noqon lahay xusuun baa la yidhi xusuun nuunkan meesha ku yaala imika xusuun nuunkaa meeshay noo yaalaa waa nuunkii mufradka ku jiray maaha nuun lagu soo daray jamcu dakr saalimka wow iyo nuunba mufradkiioo sidiisii on waxba laga bedelayn ayaa wow iyo nuun lagu daraa soo saamahay muxammadun ayaad wow iyo nuun ku daraysa muslimuun oonaad waxba ka bedelin baad wow iyo nuun ku daraysa haddii xisnun jamcu dakr saalim la jamcinayo xisnun oon waxba laga bedelin baa wow iyo nuun lagu dari laha xaadu way hoos dhignaan lahayd halkan xaadu ma hoos dhigno xusuu saad kuu reebnaan laha hadduu jamcu saalim yahay halkan maxaa ku soo biiray saddexdii xaraf ee kelmaddu ka koobnayd mufradkii maxaa ku soo biiray ogo keliya xaduu mufradkay ku jirtay saadku mufradku ka mid ahaa nuunkan u dambeeyana muxuu ka mid ahaa mufradku ka mid ahaa waxaa ku soo biiray keliya maxay ogaa ku soo biiray xusuun xusuun waa sida karbi oo kale marka la jamciyo maxaa la ydhaha karb karb jamci kuruub maxaa ku soo biray alkuruub markaad tidha wow baa ku soo biray ham markaad jamciso ham oo laba miim oo isku shadana humuum labadii miim way ku jiraan hadiina way ku jirta maxaa ku soo kordhay wow keliya qalb jamci qalb qalbun qalbun quluub maxaa ku soo biray wow keliya xisnina waa sidaa xusuun maxaa ku soo biray wow keliya nooc mooye jamcaas jamcu tagsiir laakiin dusha markaad saa uga egta maxaa la moodaa wowiya nuunta u dambaysa maxaa la moodaya waxaa taa diidaysa waayo wowdiya nuunta hadday lagu soo siyaadiyey bisiyaadati waawin wa nuuna idin wowiya nuunta waa lagu soo daray bal ka reeb labadaasoo mufradkaa soo hadhay maxaa soo hadhay jamcu dakr saalimka waad ka reebi kartaa wowdiya nuunta صالح للتجريد عن هذه الزيادة والله جرى كرا muxamaduna dnwodnuuntubaad ka reebsa muxamadun baa ku soo haray mustafiruuna wowdii ka reebaysa mustakfirun baa ku soo qaa'imuuna wowdii nuuntaad ka reebaysa qaa'imun baa ku soo xusuun haddaad wowdii nuunta ka reebto xa iyo sood baa ku soo haray noqonaysaa xa iyo saad macnihiga cidiina garanaysa ba rudda kula jamcin fi lqidcati almaadiya ilaa mufradihi jamac kasta oo qidcada ku jira mufradkiisii u celi inaad mufradkii baratur ku rabo almacaabid mufradkii u celiya macbad almisriyiin mufradkii u celiya misriy muluuk melig umaraa amiir qaybta labaadna wuxuu yidhi ijmac ilmufradaat alaatiya jumuucan tunaasibuha faatima jamcu aanu salim jamciya kaasaa munaasib oo de faatimaat jamcu tagsiirna waa la jamciya idan jamcu tagsiirku lab iyo dhidig ba uu leeyahay labadaba fawaatim baa leedahay fawaatim faatimooyin markaad leedahay fawaatim waa jamcu tagsiir mufradkii baa la bedelaya faatimaatna waa jamc maanu saalim magaara jamc maanu saalim jamci magaaraat camuud cumud oo kalaa la jamcina cumud tirar ama camad misriy misriyuun taajir tujaar oo jamcu tagsiira ama taajiruun xataa waad odhan karta fallaaxu fallaaxuun jamcu dakr saalim misbaax jamcu tagsiir jamci masaabiix طariiqun jamcu tagsiir jamci طرق صفحة جمع أنا صالم جمعي صفحات صفحات مسجد جمع تكسير جمعي masaajid kuratun jamcumaanu saalim jamci ta'dan intood ka turtun alifiya taa ku taga kuraat ra'dan hashadid kuratun marka mufradkana hashadid marka kalena hashadid kuratun kuraat bustaan jamcu tagsir jamci basaatiin baqaratun jamcumaanu saalim baqaraat jamcu tagsirna waa la jamcin karaa albaqar ina albaqara tashaabaha calayna taadun baa laga tuuraya thawrun iran jamcutasiir baa la jamciya iran sadun usuud oo jamcu tagsiir ah iyo usudun ama usdun oo jamcu tagsiiriyaad maaha laba jamc oo wada tagsiira usuudun ama usudun usdunna laga dhigi karo aabatun kayntii jamcu tagsiir jamci aabaad aayatun hadday tahay aayatuna haayaatun baa la odhan inta badan waxyaabaha ta'da u dambayso